الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا لوكيت طبيعة النار وكمل كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين وإشكالها عمر بن يحيى بن عبد الجبار رحمه الله تعالى حين سجع ريالك مسلف إلى الدرس الثامن والأربعون الدرس عشرة الثامن ee sideedaad iyo wal arbacuuna afartanaad afartan iyo sideedaad hijratu aaliilbeyti aalubeytkii nebiga iyo qoyskiisu hijradoodii kow manculmustadcafiina kuwii la gumaysan jiray jiro la daciifsan jiray oo loo diiday hijradii aslulqunuuti qunuudka salaada subax asalkiisa xuma almadiinati madiino qandhadeeda iyo xanuunkeeda afartaa qodob raba meesha inuu kaga hadlo waa maxay inuu nabigu hijrooday waa soo noqo magaaladii madiina yihiid oo shalaa soo qaada laakiin wuxuu ka hadlayaa qoyskii nebiga iyo ehelkiisii iyo inay kasoo daba hijroodaan oo kasoo dababixeen kow labo dad mustadcafiin ahaa oo aan meesha cidi u deganayn oo laga badnaa oo maka joogay in loo diiday ayaga inay hijroodaan olagama baxaysaan oo gaalada u diiday saddex salaada subax qunuudka la qunuuda allahuma hadinaa fii man hadaytada la akriyo ducada la ducaysto asalkeedu meesha uu salka ku hayo afar magaaladii iyo madiina markii la yimid in lagu xanuunsaday oo ay noqotay meel lagu daltabyoodo oo dadkii yimid qayb badan ka mid ay ku xanuunsadeen lamaa goortii istaqara uu sugnaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bilmadiinati madiino arsala wuu diray fii talabi man dad raadintooda ayuu u cidiray takhallafa haray oo min ahlihi qoyskiisa ka mid a ah. qoyskiisa wixii haray baa la i raadiyey fakharaja waxaa baxay macahum la jirankooda cabdullaahi bnu abi bakrin cabdulaahi bnu abi bakr baa soo tixay oo soo raacay dadkii soo raacay ka mid ah waqad manaca way diideen mushrikuu makata maka mushrikiinteedii gaaladeedii bacda almustadcafiina kuwii la gumaysan jiray min asafari socdaalkii bay u diideen dadkii muslimiinta ay rabay inay madiina u hijroodaan ayaa laga xanibay socdaalkii loo baxaysaa wacadabuuhum way cadaabeen cadaaban cadaab aliiman aada u kuloloo jirkooda xanuujiya fakaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadcuu mid u duceeya lahum ayaga fii witri lcishaa'i cishaha witrigiisa iyo wa salaati subxi salaada subax bacda arukuuci markuu rukuucda kasoo tooso ka bacdi iyo wa qablahu hortiisaba wa haadaakana aslu lqunuuti qunuudka asalkiisa weeye wa asaabat waxaa ku dhacday kahiiran in badan oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid ah xuma ayaa ku dhacday qandho fadaca rasuulu rasuulka u baryay sala allahu calayhi wasalam rabbahu rabbigii wuxuu ka baryay binaqlihaa magaaladan madiina xanuunkeeda in laga naqliyo oo laga guuriyo meel kale loo rabo fastajaaba allahu ilaahay wuu aqbalay ducaahu ducadiisa hoos laba lambar baa ku qoran marka uu yidhi aslulqunuuti weeye meeshaan waxaa qoran wahaadaa kaana sababu ikhtilaafi lummati ummadda iskhilaafkeeda sababkeeda weeye في makaani lqunuuti meesha lagu qunuudaya laysku khilaafay ma salaadan ragcaddeed rukuucda ka hor baa la qunuudayaa mise rukuucda ka bacdi meesha uu leeyahay musanifku waa asaabat kahiira min almuhaajiriina xuma ayana wuxuu yidhi lianna hawaa'a almadiinati madiina jawigeeda hawadeeda iyo cimiladeeda lam yakun ma ahayn muwaafiqan mid waafaqay lahum saxaabadii muhaajiriinta fii awali amri markii ugu horreyso ay yimaadeen magaaladii bay la qabsan waayeen cimiladeedii iyo hawadeedii way xanuunsadeen qaar baa tilihii ayib ilaahay nabigiisaa buriyo yidhi ilahu xanuunka madiina ka dulqaad kasaa laga dulqaada ciwaankaa wuxuu inoo faa'iideeyey nebigu madiina markuu yimid cid buu u diray dadka iyo makay joogay hala iisoo kaxeeyo cabdiraxmaan abubakar baana soo raacay mushrikiintu waxay u diideen dadkii muslimiinta ahaa oo mustadcafiinta ahay oo lagaga badnaa meesha inay baxaan rasuulku dadkaa meesha lagu dhibayo wuu u ducayn jiray witriga cishaha waxaa laga wadaa salaada cisha marka la tukado gadaashiisa salaatuleylka iyo la tukado witirka la tukanaya rakcadda witirka ama rakcaadka isdheer oo kaleeto ayuu u ducayn jiray iyo salaada subax markuu kasoo tooso rukuucdayo ilahay uu u bari jiray dadka ilahay inuu soo daayo saxaabada gobol ka midna way ku xanuunsadeen magaaladii maku madiine markay yimaadeen lamaa goortii istaqara uu ku sugnaaday alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bilmadiinati madiino oo uu madiino degay oo cagadhigtay arsala wuu diray fii talabi man dad raadintooda ayuu u cidiray takhallafa haray oo min ahlihi qoyskiisa iyo ehelkiisa ka mid fa kharaja waxaa baxay macahum la jirankooda cabdullaahi ibnu abi bakrin cabdullaahi ibnu abi bakr waqad manaca way diideen mushrikuu makata maka mushrikiinteedii bacda almustadcafiina dadkii la gumaysan jiray qeyb ka mid ah min asafari socdaalkii bay ka xanibeen oo ku istaajiyeen wa cadabuuhum way cadaabeen cadaaban cadaabkaasoo aliiman aada u daran ayay ciqaabeen fakaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadcuu mid u duceeya lahum ayaga fii witri cashaa cishaha witrkiisa wa salaati subxi iyo salaada subax bacda rukuuci rukuucda gadaasheeda iyo wa qablahu rukuucda ka horba wa haadaa aslu lqunuuti salaada subax qunuudka la qunuudo asalkeedu meeshuu kasoo jeeda wey wa asaabat waxaa ku dhacday katiiran in badan oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ka mid a xummaa xanuun iyo qandhor fadaca rasuulu rasuulka wuxuu baryey sala allahu calayhi wasalam rabbahu rabbigu wuxuu ka baryey binaqlihaa in laga qaado magaalada madiina xanuunka fastajaaba allahu ilaahi baa aqbalay ducaahu baryadiisi asilatu su-aalo maadaa camila rasuulu rasuulku muxuu sameeyey sala allahu calayhi wasalama bacda an istaqara markuu sugnaaday kabacdi bilmadiinati madiina ehelkiisii haray buu u cirtirsaday hal manaca ma diideen mushrikuu makata mushrikiinta reer markood jamiica almuslimiina muslimiinta dhammaantood min alhijrati hijradiiba u diideen waxaa weeye mustadcafiintiibay u diideen fii ayi waqtin waqtigee buu kaana ahaa yadcuu mid u duceeya alrasuulu rasuulku lahum ayaga salaada cishe witrkeeda iyo salaada subax rukuucda markuu kasoo toosa ama ka hor maadaa asaaba almuhaajiriina muhaajiriinta maxaa ku dhacay fi lmadiinati madiina dhexdeeda xuma ayaa ku dhacday alkhulaasa gebagebo bacda rasuulu rasuulka wuxuu diray fii talabi man dad raadintoo takhallafa haray min ahlihi qoyskiisa ka mid ah fajaa-uu way yimaadeen maca cabdillaahi bni abi bakrin cabdullahi bni abi bakr baa soo wariyay oo soo raacay wa manaca almushrikuuna mushrikiintu way u diideen almustadcafiina kuwii la addoonsan jiro oo la gumaysan jiray an yuhaajiruu inay hijroodaan fa kaana nebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam yadcuu mid u duceeya lahum ayaga wahaada kana aslu lqunuuti qunuudka asalkiisa weeye fi salaati salaada dhexdeeda lqunuud khulaasatu dowri athaani dowrkii iyo kaalintii labaad gabagabadiisa laakiin maxaa loogu talagalay maxaa hoos ku qoran lilxifdi in la xifdiya loogu talagala lamaa balaqa markuu gaaray al arbaciina afartan oo min cumrihi daadiisa ka mid ah sala allahu calayhi wasalama bacada waxaa soo diray hun nebiga allaahu alleh raxmatan naxariis ayuu usoo diray lilcaalamiina caalamka igunku dhan u naxariis u yahay waqad bada eh, baada alwaxyu muxuu idin qorya halka bada mid u qorya waqad bada'a alwaxyu waxyiguna wuu bilowday biru'ya manaamya iyo alsaadiqati ee dhab ah ayuu waxyigu ku bilowday baada ayaa nagii qoraya ayib uma nazla waxaa kusoo degay calayhi nebiga dushiisa jibriilu jibriil walxaal huwa nebiguna yatacabadu ku cibaadaysanayo fii qaari xiraain buurta xiro loo yaqaano godkeedii callamahu jibriil wuxuu nabiga baray kayfa sidee buu yahdii u hanuuniyaa annaasa dadka asiraada jid almustaqiima ee toosan fabadaa wuu bilaabay bidacwati yeedhidda siran si hoose fakaana wuxuu ahaa awala man ruuxkii ugu horreeyo aamana rumeeyey bihi nebiga asayidatu khadiijatu ugaasadii khadiijo ahay wa abubakrin iyo abubakr wa caliyu bnu abi aalib iyo caligin abi aalib ahaa wa zayd ibnu xaarifata iyo zaydkiina xaarita ahaa wa bacda alaai sanawaatin saddex sana ka bacdi umira waxaa la faray biljahri inuu dacwada la dhawaaqo oo la jahro kor u qaado fa jamca qowmahu tolkii buu isu keena wa andarahum wuxuu uga digay cadaaba yowmi alaakhirati aakhare maalinkeeda cadaabkii walamaa nazala markuu kusoo degay calayhi nabiga dushiisa qowluhu alla hadalkii tacaalaa sarreeya uu yidhi wa andir udig cashiirataka qoyskaaga al aqrabiina ee xigtada ku ah jamaca wuxuu isu kulmiyey isu keenay ahlahu qoyskiisa iyo wa aqaaribahu xigtadiisa wa ballaqahum wuxuu gaarsiiyey risaalata rabbihi rabbigii risaaladiisa faradda calayhi waxaa u jawaabay camuhu adeerkiisa abulahbin ah kadday jawaabid qabiixan ee xun wa kaana alcarabu carab waxay ahaayeen qubayla mabcaihi nebiga intaan lasoo dirin wax yar ka hor yacbuduuna kuwii caabudaha asnaama asnaamta wa yaqtuluuna way layn jireen awlaadahum caruurtooda wa yadfinuuna way aasi jireen banaatihim gabdhahooda wa yadribu uu garaaci jiray bacduhum qaarkood riqaaba bacdin qaarka kale luquntu u dheerayn jiray liaqali sababin sabab midka ugu yar falamaa goortii dacaahum ugu yeeray rasuulku sala allahu calayhi wasalam ilaa cibaadati illaahi alla caabuditaankii waxdahu keligii iyo wa tarki maa shayka tegiddi hum ayagu calayhi dushii ay ku sugan yihiin qadibuu way caroodeen calayhi dushiisa wa tabadala wuu isbedelay xubuhum jacaylkoodu lahu asaga ay jeclaayeen buqdan nicay wa tasdiiquhu rumayntiisuna takdiiban beenin walamaa saba markuu cayay aalihatahum ilaahyadoodii oo wadallala uu baadinimo ku xukumay aabaahum aabbayaashood mashow way socdeen ilaa camihi adeerkii bay u tageen awalan markii koobaad iyo wathaaniyan markii labaad iyo wathaalitan markii saddexaad ma soo garanaysa wa kaana wuxuu ahaa fii kulli markasta fii kulli maratin mar kasta yarudduhu mid u jawaaba raddan jawaabid jamiilan ee quruxsan mar kasta odayga abu daalib ah, jawaab wanaagsan buu siinay waqad dalaba wuxuu ka codsaday minhu nebiga xaggii waxaa ka codsaday camuhu adeerkii bacda majii'ihi markii u yimaadeen gadaashaysa bacda majiihim imaanshahooda ka bacdi al akhiiri ee dambe an yamtanica inuu iska daayo canhum xaggooda imankaan iyo aalihadooda iyo waxay caabuday imaan dho faraha ka qaad fa amara rasuulu rasuulku waa diiday sala allahu alayh wasalam wastamara wuxuu joogteeyey fii nashri diini diinta faafinteeda walxaal camuhu adeerkinaa mudaaficun mid difaacayo uu yahay canhu nebiga xaggii falamaa ra-ad qurayshu quraysh markay aragtay minhu nebiga xaggiisa daalika arrinkaas akhadat waxay bilowday fiihi inay dhiibto alrasuula rasuulka sala allahu alayh wasalam oo wataskharu ay ku jeesjeesay bihi asaga fa kaana wuxuu aha yuqaabiluhu mid kala hortaga bilxilmi dulqaad iyo wasabri adkaysasho iyo waalcafwi dhaafid uma tacaddaa wuu gudbay al adaa dhibkii ilaa asxaabihi u gudbay intay asaga dhibkii kasii dareen bay xataa saxaabadii u gudbeen fa akhadat waxay bilowday kullu qabiilatin qoys walba tucadibu inay cadaabayso man ruuxi aslama islaamay oo minhaa iyada ka mid a biashaddi alcadaabi cadaab midka ugu daran fa amara wuxuu faray alrasuulu rasuulku sala allahu calayhi wasalama bilhijrati aadid ila alxabashati ardulxabash la aado fa haajira waxaa hijrooday casharatun toban oo min asxaabi asxaabta ka mid ah iyo wa khamsu niswatin shan haween wa rajacuu way soo noqdeen bacda talaatati ashhurin saddex bilood ka bacdi wahiya iyaduna awalu hijratin hijratii ugu horreysay weeye fil islaami islaamka dhexdiisa hijradii ugu horreysay waay waqad aslama waxaa islaamay fi dalika alwaqti waqtiga asagaa xamzatu xamse ayaa islaamay camu nabiy adeerkii ahaa sala allahu calayhi wasalama iyo wa cumar ibnu lkhadaab cumarkiina khadaab ahaa wa fi sanati saabicati sanadkii toddobaad ee mina nubuwati nebinimada ka mid ah xasanatuhu way shartay way go-doomisay qurayshun quraysh nebigay go-doomisay asaga iyo wa ahla beytihi iyo qoyskiisa watafaquu waxay isku waafaqeen calaa muqaatacatihim goyntooda aw yusallimu ama inay soo dhibaan maxamedan maxamed lilqatli dilitaan ama waan idin goynaynaa maxamed soo dhiba hala dile waqad katabu way qoreen lidaalika arrinkaas saxiifatan waraaq wa callaquuhaa way sureen haa waraaqday filkacbati kacbada dhexdeeda wa bacda dukuuli nnabiyi nebiga gelidiisa ka bacdi sala allahu calayhi wasalam alxisaara meeshii godoonka ahayd uu galay lagu goodoomiyey amara asxaabahu asxaabtiiba wuxuu faray bilhijrati in la aado ilaalxabashati xabasho fahaajara waxaa hijrooday halaaatun saddex iyo wa soddon rajulan enig iyo wixdaa cishar casharata imra'atan koob iyo toban haween wa fi sanati alcaashirati sanadkii tobnaad oo min annubuwati nabinimada ka mid ah qaama rijaalun rag baa istaagay oo min qurayshin quraysh ka mid ah binaqdi saxiifati binaqdi saxiifati warqaddii jeexjeexideeda ayay u istaageen fanaqa fanuqidat waa la jeexjeexay wa kharaja nebiyu nabiguna waa soo baxay sala allahu calayhi wasalama iyo waman dadkii macawga jirankii ahaa min alxisaari shariddii iyo godoomintii la godoomiyey bacda an qadow markay dhammaysteen ka bacdi oo guteen talaata sanawaatin saddex sano fi shicbi goshi meeshii gosha oo laabka ahayd laa yasilu xaalousan soo gaarin ilayhim ayaga xaggooda al aklu cunid ilaa khufyatan si qarsoodiya maahan wa fii haadihi sanati sanadaas ayada ah qadima waxaa usoo galay ilayhi xaggiisa wafdun dad socotaahoo wafdi ah oo min nasaara najraana kiristaankii reer najraana wa aslamuu way islaameen wa fiihaa sanadkan dhexdeeda ayaa tuwufiyat loo afsaday alsayidatu khadiijatu hogaasadii khadiijo ahayd wa camuhu abu aalib iyo rasuulka adeerka abu aalib wa tasawaja wuxuu guursaday sawdata sawdo wa dakhala biha wuu la aqalgalay wa caqada wuu guursaday calaa caaishata caaisha ayuu mehersaday walam yadkul lama aqalgalin biha ayaku wa bacda wafaati camihi adeerkii markuu dhintay ka bacdi ishtada waxaa darnaaday calayhi nebiga dushiisa adaa qurayshin quraysh dhibkeedii fahaajara wuxuu aaday ila daa'ifi daa'if buu aaday wa qasada wuxuu u qasday banii thaqiifin reer banii thaqiif fa aqaama wuu nagaaday baynahum dhexdooda shahra bil yadcuuhum xaaluu diinta ugu yeerayo falam yujiibuuhu maysan ajiibin wa aadowhu way dhibeen wa ramowhu waxay ku ganeen bilxijaarati dhagaxaan fa wuu noqday ilaa makata mako wa fi sanati alxaadiyata cashara sanadkii koob iyo tobnaad akramahu allahu ilahi baa wuxuu ku maamuuso ku sharfay bilisraa'i guuraysiin iyo walmicraaji iyo kor u qaadid wa fiihi sanadka dhexdiisa furidat la soo waajibiyay asalawaatu alhamsu sanadaha shanta wa fii hadihi sanati sanadaas ayada ah saara waxaa ahaaday yakhruju inay soo baxaan saara wuxuu ahaaday nebigu yakhruju inuu baxo ila alqabaa'ili qoysaska iyo qabaa'ilada yadcuuhum asuu ugu yeeraya ila alislaami islaamka faamana waxaa rumeeyey biha isaga sitatun lix oo min carabi almadiinati madiine carabtii joogtay waa ansaare wa fi sanati taaliyata cashara sanadkii labiyo tobnaad qadima calayhi waxaa nebiga dushii usoo galay itna cashara rajula labiiyo toban nin oo min carabi almadiinati madiine carabteedii ka mid ah fa aamaruu way rumeeyeen bihi nebiga wa rajacuu waxay u noqdeen ila lmadiinati madiino fasdaada wuu kordhay alislaamu islaamkii baa kordhay dadka muslimiinta aha intishaaran faafid fiiha dhexeeda uu ku faafayo wa fii haadihi sanati sanadaas ayada ah amara wuxuu faray asxaabahu asxaabtiisa bilhijrati inay aadaan aadid ayuu faray ilalmadiinati madiina ay aadaan walamaa balaqa markuu soo gaaray qurayshan quraysh daalika arrinkaas casamuu waxay go-aansadeen calaa qatli nabiy nebiga dilkii sala allahu caleyh wasalam fa amarahu llahu ilaahi baa wuxuu faray fa amara wuxuu faray hu nebiga allahu allah wuxuu faray bilhijrati bixij waqad iltafat qurayshu quraysh baa waxay isku wareejisay xawla jaarihi gurigiisa hareerihiisa leylata hijrati hameenku bixi lahaa gurigiibay isweerka qabteen fa kharaja nabiyu nabigu waa baxay sala allahu alayh wasalam calayhim dushooda kusoo baxay bacda an alqaa markuu riday ka bacdi allahu alla calayhim dushooda annowma hurdo wa saara maca abi bakrin abuubakrna jirankiisa ayuu nabigu socday asidiiqi ee rumadanaha ahaa ilaa qaari fawrin buurta fowr loo yaqaano godkeedii wakhtaba awuu ku dhuntay fiihi dhexdiisa talaata layaali saddex hameen waktaba mid oqoshay waktabaa waktaba-a ah, baan soo mar qoray wuu dhuntay meeshaasu ku dhuntay uma saara uma saara wuu socdana sayid abubakar fi yowmi thaalithi maalinkii saddexaad xataa wasalaa ilaa i gaareen qubaa-a quba ilaa fi lyowmi athani min rabiic lawal fi lyowmi maalinkii athani labaado min rabiic lawal bisha rabiic lawal famakata wuu nagaaday sala allahu calayh wasalama biqubaa-a quba ayuu ku nagaaday itnatayni wa cishriina labaatan iyo laba hameen banaa uu dhistay fii ahnaa'ihaa dhexdeeda wuxuu dhisay banaa wuxuu dhisay fii ahnaa'ihaa labaatan iyo waxaa weeyaan labadaa hameen dhexdeedu wuxuu ku dhisay masjida qubaa masaajidka qubo uma intaqala wuxuu u wareegay ila lmadiinati madiino waqad adrakat waxaa soo haleeshay hu nabiga aljumcatu salaadi jumcada fi dariiqa wadaday kusoo soo haleeshay fa sallaaha wuu tukaday wahiya salaadaasi awalu jumcatin jumcatii ugu horreysay weeye wa khudbatuhaa khudbadeeduna awalu khudbatin khudbatii ugu horreysay weeye fil islaam islaamka dhexdiisa walamaa aqbala markuu soo qaabilay naxwa almadiinati madiine xaggeeda kharaja naasu dadkii way soo baxeen limulaaqaatihi nebiga soo dhoweyntiisa ila kulankii sala alla alay wasalam farixiina xaliyihin kuwa ku faraxsan biquduumihii nebiga soo gelidii waqad nazala wuxuu kusoo degay nebigu calaa abi ayuba alansaariyi aw ayuba alansaari dushiisa walama istaqara markuu sugnaaday oo madiine ku sugnaaday arsala wuxuu u cidiray fii talabi man dad raadintood takhallafa haray oo min ahlihi qoyskiisa ka mid ah maca cabdilaahi bni abi bakr cabdullahi bni abibakr bakr la jirankiisa inuu soo baxay dadka wa manaca way diiday fa wasaluu way gaareen maca cabdilaahi bni abi bakrin abibakr bakr cabdullahi bni abi bakr la jirankiisa ayay la gaaray sal alla alay wasalam uula tageen wamanaca way diideen mushrikuu makata maka mushrikiinteedii bacda almustadcafiina dadkii la daciifsan oo la gumaysan jiray gobol ka mid a ah, min alhijrati hijradii iyo bixidii wa kaana rasuulu rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalama yadcuu mid u duceeya lahum ayaga fi salaati salaada dhexdeeda wa haadaa kana aslu lqunuut qunuudka asalkiisa weeye wallahu aclam